والصلاة والسلام سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه tan sيرة سيدنا سيدka an sيradis wa محمد محمد ahaa صلى الله عليه وسلم لا حاجة baaha بناء baaha manin sugnan ilىa تaarيخi حayاaةi فaلاسفة اليوماti falasifat lyunati nololi eh nololaas ku taarikheeya ushe dangmening sugnaan wa wa xukamaa'i romani laa xaajata bina baaha mahaana gobdaana ilaa taarikhi xukamaai romani reer roman xaakimiintoodi kusheekoya ushena xaaja mening kusugnaan wa culamaai lfrinji africa culmadoodi kusheekoya ushena dangmening kusugnaan may wali faladayna fa cindana amsana may haaday fi taarikhina taarikha la hayaatun nolol hayaatadaas shariifatun sharaf badan yahaati hayaatadaas oo mamluatun labuuyey biljidi dadaali wabilcamali camali wabisabri wabisabaati wabilxubi wabiraxmati wabilxikmati wabisiyaasati wabisharafi alxaqiiqiyi lalabuuy <clears throat> walinsaaniyati bin aadamnimadaas oo alkaamilati kaamila lalabuuy wahiya xayaatada xayaatu nabiyina muxamadi sala allahu alayhi wasalam nabaga muxamed e nololis waay nolol laas bataarikhkani film waxasbunaa kaafagaanana biha bixayaati rasuuli waay sala allahu alayhi wasalam nabo nololis inin kusheekoyno taarikhki kusheekoyn taas ba ni film wakafaa biha yani waa kay xayaatadaas kaafiyaas waay mayliya musanif raximah llahu laa xaajata baaha binaauna gobodaan mahaan man bahnini ilaa taarikhi xayaati falasifat lyunati garigi falsafadiis nololeeda niku taarikhayna xayaata man baahni mana umadoogi hor oo gaalada ahay masalan bo yunati garig oo kala leray garigas iyo ruman iyo yani africa wali dadkaas markaas culumadiyo haayeno inisaragaayen ini horjaraan inisaragaayen taarikhood ininu kusheekoyno bahana ninkasugunaan may weli unuba taarikan islami hadi unana islaamka dhatisba taarikh eedin wanaagsan yani hayaato eed sharaf le kasugnaati oo lakusheekoy taas oo lalabuuyey dadaal lalabuuy camalfal lalabuuy sabr lalabuuy sugnaasho lalabuuy jeelan lalabuuy raxmad lalabuuy xikmad lalabuuy wasiyaasati maamul lalabuuy wa sharafi sharaf alxaqiiqiya dhabe lalabuuy bin aadamnimo oo kamila lalbuy nololiyee mayfolakusheeko sharaftaasaasn leh xayaatu nabiyina muhamadin sala allahu alayhi wasalam nabigaan muxamade nololis yeyan inifilan waay taasa nikut saarikayno nifilan laa xaajata bina uno baha manin sugnaan laa xaajata baha bina uno gobodaan mahaan ilaa taarikhi xayaati falasifat lyunati garigi falsafadiis falsafadaas nololiye ku taarikhayno baha manin sugnaan hiwa xukamaai romani wa ilaa taarikhi xukamaai romani laa xaajata baha binaun gobdaan mahaan ilaa taarikhi xukamaai romani reer roman xaakimiintoodi ku taarikeyawshi baha maninsugnaan wa culamaai ifrinji laa xaajata binaaun gobdaan baha mahaane ilaa taarikhi culamaai ifrinji nimanki ifrinji laraayo oladi ifrinji laraayo oo yani waa ka yani afrikaanka hayeen culmadoodi nin ku taarikh waynu baahama nin sugnaan may wali faladayna facindana unaqdaar may haaday fi taarikhina binisbati lilislaami wa un muslimiinta na taarikhana dhatis may haaday hayaatun nolol iyo xayaatadaasoo hayaatadaasoo shariifatun sharaf leh hayaatadaasoo mamlu'atun labuuyay biljiddi dadaali wa bilcamali camalna labuuy iwa bisabri sabrna labuuy iwa bithabaati sugnaasho lalabuuy iwa alxubi wa bilxubi jacalla labuuy wramati wabiramati naris lulubuy walxikmati wabilxikmati xikma lulubuy wasiyaasiyati maamul lulubuy washarafi sharaf lulubuy sharafkaasoo alxaqiiqiyi dhablangisday walinsaaniyati mamluatun lulubuyay bilinsaaniyati biniaadamnima lulubuy insaannimadaasoo alkaamilati dhimeystiran wahiya xayaatadieda saas sharafkan le ini laku taarikhay haboon maybua xayaatu nabiyina muhamadin sala allahu alayhi wasalam nabageen oo muxamade nololiswa waxasbunaa unakaafagaan biha bixayaati nabiyina muxamed sala allahu alay salam nabagaan muxamade nololis banikaafiyaas ninku taarikhay taarikh kale umudo hore taarikhayn walba manintaraasmabahanini wakafaa biha bil yani wa biha bilxayaati nololaasa waana bikaafiyaas wakafaa biha bilxayaati nololaasa lakakaaftoome dadkaafiyaas kafaa faacilshe baala wakafaa biha bilxayaati nololaasa dadkaafiyaas adawr اlwal doorkii ulo rasuulka sala allahu alayhi wasalam nololis lakubilaaw min xayaati rasuul lakubilaaw ila lmamaat dooriyaalo fara badan yahamari door fara badan manaa isbedel badan ahamaraay kolka isbedelkan ka horey horta nololisa lakubilaawe adawr lawal doorkan horey oo min xayaati rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshe nololis kumide hadi hada maxaluhu wamabxasuhu sayidunaa sayidkaano muxamadun eh sala allahu alayhi wasalam huwa muxamed rasuul ilaahay edeeshay waay inta lang edeejiye ila naasi dadka lang edeeji kaafatan haliyin domaan dadka oo dhan alah yani carab iyo cajami dadka dhon alahandiri wa aakhiru lambiyaai ambiyadi ilaahay hadirsadaayo ilaahay doorshay hayankiidamboy waay wa imaam rasuli rasulo oo ilaahay hadirsadi imaamkooda waay jaa huwa nabiyuna muhamed lakooya bidiini diina lakooy diinkaasoo alislaamiyi dhagan lagnisbay aladi diin oo laa yaqbal llahu tacaala ilahi aqbalaana yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaamo maalinteeda aqbalaana diinan diin aqbalaan diinkaasoo diinahu diin alislaamiyi diin lislaami hayn diinka lang aqbalaan wahuwa rasuulka sala allahu alayhi wasalam min nasli saadaati qurayshin quraish tiidiyaalsho nasbisheeya ku ahaadi ashrafi qabilatin qabiilti sharaf badan hayti eh qabiiladaas oo fi makata maka kasugna hayti makadaas oo mukaramati lakaraamay wayaktasilu nasabuhu nasabu nabiyi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay nasab shay mayla hadinsadey biismaaciila ibnu ibrahim iya la hadinsadey alayhima ismaaciil iyo aw shay oo ibrahim eba asalaamu nabadgelinya korkood aliyeela huwa sayidunaa sayidkaan muxamadun ah huwa naw muxamed nayb wa rasuul llahi laa idegshay waa ila naasi dasi lang edeji in dhumaantiyo carab iyo cajam adunka dhon dasi dhon oo hata almalaaika manaa bin aadan jin malaa'i kulli lahanberi wa aakhiru lambiyaai wahuwa muxamed aakhiru lambiyaai ambiyada nabagin damboy wa wa imaam rusuli wahuwa rasuulka imaam rusuli rasuulyaalka ilaahay doorti haenglahatiraay nanka imaamshohaay waay jaa huwa rasuulka lakooya bidiini diinga lakooy diinkaasoo alislaamiyi islaam lang dhagan fayla lang nisbeey diin iyo lakooy laa yaqbal llahu tacaala ilahi aqbalaana yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteeda ilahay ng aqbalaana diinan diin ng aqbalaan diinkaasoo ayrahu diini diinkaas anhayn dinkaas ma dinkan ilahay kiyaman agbalaan dintasa lakoy wa wahuwa rasuulka sala allahu alayhi wasalam min nas nasabhu yani min nasli saadaati quraishin quraish siidiyaalkooda naslisheya ku ahaada quraish siidiyaalkooda naslishoya ku ahaada oo quraisha ku dhaladiyo rasuulka weliba qurayshta badiyina haddin qurayshhaan sharaf badano oo siidiyaalka hayma ku dhaladi yani mazulna usool hadooromaw lam tazal fi damair lkwni tukhtaaru laka lumahaatu walaabaa saailkerayo kal manaa mazuurna eri adoo laakodoordaw fi damair lkwni tukhtaaru laka lumahaatu walaabaa aawata iyo ahyaalahan fay laakooda doordaw mazuurna a rasuulka abtirsheednagado dadka dhaleen da siidyaala lehan awsheyadisafay lehan huwa wahuwa rasuulka min nasli saadaati qurayshin quraysh iidiyaalkooda nasrishee ku ahaada qurayshsan ayat ashrafi qabiilatin qabiilatin sharaf badnayti eh qabiiladaas oo fi makata maka kasugnaati makadaas oo mukaramati lakaraamay wayattasilu nasabuhu nasabu nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabag nasab shay hadii reedan ra may lahariirsadey biismaaciil bni ibrahim nabiy llahi ismaaciil oo awshay nabi ibrahim khaliil raxmaan e eh, mila lahariirsade wa oo abooshay rasuulka may nagde ibrahima nagde awshayna ismaaciil calayhima cala ismaaciil wa ibrahim korkood aliyela asalaamu nabadgelin aliyela as'ilatun kolku yani waaka masalan su-aal iyo jawaab walilhamoodi lailka su-aale asilatun hadi tan asilatun ti su-aale waay is asilatun yani hadi tan asilatun ti su-aaleyaale waay man ay sayidunaa sayidkan ay muhamadun sala allahu alayhi wasalam ma muhamed ay iy asri laakin sheeg huwa rasuul llahi ila nnaasi kafa waakir lnbiyaai waimam rusul yani biyi bima jaa maylikoy hadii lkeron jaa bdiin lslamiy aladi laa yaqbal llahu ywma alqiyamati diina gayrah min ayi qabiilati abawaahu aadisi awshay qabiilna ku ahaadeen min qurayshin la biman an yatasil nasabuhu nasabu nabi naba nasashi dharisade yatasil nasabuhu bismaaciil bin ibrahim sawaalin intaas jawaabti adi ani adilaki sheegi laylka su-aale alkhulaasa warki oo lahakoobaw oray musanif maneray mukadamada marki ana kitaab yani shayg ana sheeg hadana sii khulaaseeye we sayiduna sayidkana muhamadu muhamed e sala allahu alayhi wasalam huwa muhamed sala allahu alayhi wasalam rasuul llahi ilahi edeeshay wa ila naasi dadka lang edeeji ajmaciin dhamaantood jaa huwa rasuulka lko bidiin lislaamiyi diin lislaam iyo lakoy wahuwa rasuulka carabiyun waay asal shay caraba ka aftirsade qurayshi carabtuna badan taasina qurashiyun waa carabta qurayshaw qurayshta naftiya badan taasina cadnaaniyun waa ilaa cadnaan iya aftirshay galayo odaygii rasuulka aftirshay marki aftirsada un kadamboy jari cadnaan la iraayo waana laabuda hadi sheekh kitaabka mukhtasar laakin rasuulka aftirshay sala allahu alayhi wasalam may laabuda halankumeera maane ilaa cadnaan inilabaro ilaa cadlaan inilahabarad mana maywalia dhowti kureeshta meel hakugalaayim rasuulka garaabigis idasi garaabigis esilashal ogaado yani waa ka ilaa cadlaan ini labardo laabuda mana nasabuhu nasabu nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka nasab shay wawafaatu waalidihi waalidi nabiyi naba waalidkay awshay ooftashadiisa hadaa maxaluhu wamabxasuhu meelin maynukusheekoyey rasuulka abtirshay oo gaabun iyo awshay cabdullaahi geeridiis nasabuhu nasabu nabiy nabag naftirshay iwa wafaatu waalidi waalidi nabiy naba waalidshay oofsadow shay hada maxaluhu wamabxasuhu waaliduhu waalid nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka awshay cabdullaahi cabdullaahi waay muhamed bin cabdillaahi waay cabdullaahigaasoo ibnu cabdilmualib cabdilmualib arishay ewa cabdilmualib kaasoo ibnu haashimin haashim arishe hashimkaas waa ini cabdimanaaf cabdimanaaf arishe cabdimanaafkaas waa ibnu qusayin qusay arishe qusaygaas oo ibnu kilaabin ibnu murata ibnu qusaymata oransi ibnu mudrikata oransi wadi laa cadnaan habaroy laabuda inila baro hada gaabi manaa inta kilaabe ninsheen walidu walidu nabiy cabdullaahi binu cabdilmutalib binu hashim binu cabdimanaaf binu qusay binu kilaab binu murata binu kacb binu mudrikata binu ilyaas inumular horxiwed manailah adna dilgudira korkubarasalafa wa umuhu um nabiy nabag aadi yani wa kay aaminatu aamino wa ay horni ay hornin weda kor ninkusay binkula ay horn weda kor ya dan horin weda kor mala abtirkas markas maaha wal kale ba abtirshalakaso dhigi korta balondel ba abtirshalakaso dhigi korta wala kale yani kalka rasuulka asrshaadi la barado ay khatar lkasugi ilaa mago adnaan layla barado lan baah kalka ilaa adnaan han kale khilaafa ka jar laakin ilaa adnaan labaatan odayo in ilaa barado lan baah marka la su-aalan insha allah yani wa umuhu um nabiyi nabaga aadis aminatu bint wahb bni cabdi manaf bin zurata bin kilaab milaadka kudhiyaanlay inti mela lageesi wa umuhu um nabiy nabag aadis aminatu amin way aminadaasoo bintu waabin waab aritis waabkaasoo ibni cabdi manafin cabdimanaaf arisha cabdimanaafka ki hodhay meeko kal cabdimanaafkaasoo ibnu zuurata zuur arisha zuurigaasoo ibnu kilaabin kilaab arisha zuurigan korka qabiilkii rasuulka aftidis galaayen heer banu zuurata lere rasuulka aftidis rasuulka kolka oo ah saxaabi ah eh. hadii lang abtiriyaayo azuriy lilay abadeedbi rasuulka aftidis markaas azuriy odl saasmatana may kumide rasuulka ofki kafaanta ma jara abtisheha sacad bin abi waqas azuriy reer zuri abtirshe inta gale manaa kolkan aamiadisnayb e zur zur binu kilaab iyo qusay binu kilaab as kadhiyen kolkan abtirka milaas u kadhiyen hoobla fiiriyon abtirka ayo waa kadhi muhamed waa ku tiri meega dhatan kilaab intila kudira muhamed binu cabdillaahi binu cabdilmutalib binu hasham binu cabdimanaaf binu qusay binu kilaab hadi mayrowna tawlirowna rasuulka la kubilaaw misna e yani waa kay mayna kubilaawan cabdullahi na kubilaaw liyarow cabdullahi binu cabdilmutalib binu hashim binu cabdimanaaf binu qusay binu kilaab kanlihaada kadheni amina niyel amina kubilaaw amina bint wahab amina yani bint wahab binu cabdimanaaf binu zurata binu kilaab kansanaado yayowgaleerkayko kol abtirkoobsado oo kale iyo lankiyogala yani waakay masalan biyo welid oo kale nagade macnaha baadi oo kale hadi magaalada hansaas abtir i malkasaayo lanki adeerka inkasna lakuyaabo manaa magaalada dashe dashe dhib badin galaba nung marir laakin baadida mayf waa qofkun adeerkay waa inta oo daladilal gurey yani saas walka wa iskase kolkan yani sida oo kale abtirka lankiyo nkadhi baadid oo kale ma erahayna inaada ahaa iyo adeerka saas oo kale erahay mana hata si rasuulka sala lahu cabdullaahi oblan firi cabdullaahi aaminiyo artiri ay galay yani wa kay aaminayo gali ilan kilaaf kanshanaado yan cabdullaahi inkalihaado kolka saas oo kale welidan gudunta oo kale meel dheer fadma wa dheer manaa tiro dheero laakin kor ahaan oblan firi lankiyo abtir ka gal kaasa manaa welad oo kale mudnaade fayafata kolkan saaso abtirso meelo kilaafkasaasgalaayaan may ogaanay rasuulka sala allahu alayhi wasalam awshay iyo aadis bini qaraabo lay haayeen oo khilaafka taslgalaayen mana ilaa afar oday mise san shan oday ilaa li oday meelaasu kudhihaayen fatajtamicu waa kusubanin sheegaha fatajtamicu umuhu umu nabiyi nabaga aadisa lakulumaas maca waalidihi waalidi nabiy nabaga aawshay maashay lakulumaasay fi jadihi jadi nabiyi nabag obooshe kalakulmaas jadkaas alkhamisi shanaad wahuwa khilaafun waha meelaas atarki meelaasu kudhiya waay fatajtamicu umhu um nabi nabag aadisa maca waalidi waalidi nabi nabag aashay maashay lakulamaas fi jadi jadi nabi nabag oboshay lakulamaas jadki alkamisi shanaad wahuwa jadki shanaad maybua kilaabun kilaabkan damboy wa walakad tuwufiya waalidu waalidu nabi nabag aawshay yala oobsidi cabdullaahi eh walhaal rasuulkana fi badni umihi umi rasuuli rasuulka aadis olooladii kanjara basoo oloolo kanjaro aamina olooladi kanjara iyo aawshay damadi wa wa cumruhu cumru waalidihi waalidi nabiyi naba waalishay cumrishay tamaaniya casharata toman isiyeed iyo haadi sanatan min sanati wacumruhu cumru waalidi waalidi nabiy naba waalishay oo cabdullaahi cumrishay markidhimadahay tamaaniya casharata tumisiyeed iyo haadi sanatan min sanatin sanada awshay usoo tumisiyeed jaro markaasay guursaday tumishan yani waa kay markaasay guursiga aadi orooski boho kubahi bigudrat illahi safaran bahi safarki makunagin shaman bahi sham madini kadhimadi mana wadufina huwa yani walidu walidu nabiy naba waalidsi cabdullaahi ewa yala duugay bilmadinati madini yalaka duugi markaasay addunya bilawha islaameyta naylin waroosi bes safaran bahi safarki mamakunaganed waabsi geeriyoodi wadufina huwa abu walidu walidu nabiy naba waalidsi la duugay bilmadinati alagudub walam yatruk huwa walid walid nabi naba waalid minkutamnay lah linabi naba minkutamnay shay shaygaas min almaali minkutam walhamte e oo kudahlaayo isku tabi majarto lili al markaas qayb kasa bilaaw almaratu may leray jaalibatu lidunya bilamaytumaybu addunya jiidas kofo guursad si walka maamulo fagay yani addunyahii walaagasa raadiye si shalayday to gabilamugaay makadem walaago helen kuusume to lamaada ka dare to addunyada addunyada addunya jiidas mana ilaa may kalafteeb addunya jidin ilan bil boob reedkalakaasabkasabaskaas binameer nilasundos wala weydiyaas marka dem ilaa handoob aw ka lahaa in goonishe oob kala naba wal ka sabaasar hormaas kolka yani waa soo markaas addunya bilaaway safar anbahi oo yani waa kay ororki fookbay safar anbahi maanagan horley yani dhimadi alshi rasuulka sala allahu alayhi wasalam wadufina huwa yani waalid waalid nabiya bilmadinati fi lmadina madina lakudoogi walam yatruk huwa walid walid nabiy naba waalidkay minkutabna lahu linabiyi naba minkutabnay shayan shay minkutabnay shaygaaso min almaali ogon ahay rasuulka sabaragahay aw shay ololaka jaro dhimid hataa banaanka roogo dhimidi ma eh asilatun hadi tan asilatun ti onayawr su-aal ewa ma nasabu nasabu nabiy nabag nasabshay may hadi sala allahu alayhi wasalam weliba nasabka min jihati abihi abi nabiy nabag aw shay jeedis nasabshay may hadi waliduhu nasabuhu cabdالlahi muحamed bin cabdالlahi bin cabdilmطalib bin hashim bin cabdimanaf bin kusay bin kila bin murata bin kacb bin yani wa kay horunsi wad ilaa cadnaan lagudero a saasan bahani nasabka adi sheegmaka laakin haddi musanifka sugadhasalinkareebe ununa dhasalinkareeban hadii masuaal ma nasabuhu nasab nabiy nabag nasab shay may haari min jihati umihi umi nabiy nabag adis jeedi nasab shay ahay nasabuhu min jihati umihi yani umhu aminatu bint wahb bin cabdimanaaf bin zurata bin kilaawa fi ayi jadin obome tajtamicu umhu um nabiy nabag aadiska lakulumaas maca abihi abi nabiy nabag aabshi maashi lakulumaas tajtamicu umhu maca waalidihi fi jadihi alkhamis wahuwa kilaab mataa tuwafiya waalidu waalidu nabiy nabag aawshay ema la oofsadi ah yani yani wacumruhu thamaniya cashara tuufiya waaliduhu wahuwa fi badni umihi wa ayna dufina abuhu awshaynta lakaduubi wadufina fi lmadina madini lakaduubi alkhulaasa abuhu abu nabiy nabaga awshay cabdullaahi bin cabdilmualib waay wa umhu um nabiy nabaga aadisna aaminatu bint wabin waay yaltaqi nasabuhuma nasab labi walumi aawki iyo aabi nasabkood iya kulmaaya fi jadi jadi nabi nabag obooshay alkhamisi shanaada kukulumaayo maata abu abunabiy nabag aawshay iyo geeriyoodi walhaal huwa nabagna sala allahu alayh wasalam fi batni umihi umi nabiyi nabag aadis holooladiya kasuguni wilaadatuhu wilaadat nabiyi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay dhalashadiis wa ralaacatuhu ralaacat nabiyi nabag nuugsantiisa adaa maxaluhu wa mabxatuhu wulida huwa nabag iya la dhali sala allahu alayhi wasalam bimakata fi makata makiya laka dhali yawma alithniin itniin maalinteed iya la dhali athani cashar bilatuma ilamaat roogdo min rabiic awal bilan rabiic lawal lelaw bila sedahaad masrar rabi bila sedahaad yani wa kay tuma ilama roogdo la dhali sanadkana sanadna kaatuusadaa jartay ha caamal fiili maroodigii sanadka la dhali wulida huwa nabag la dhali sala allahu alayhi wasalam bimakata makaya dhali yawma alithniin maalin ithniin awal la dhali athaniya cashar tuma ilama roogdo min rabiic lawal bili rabiic lawal leeraw tuma ilama roogdo caam alfiili muroodigi sinisya la dhali muroodu sinisya mana carabtay shaanisho may haayana may ka taarikheeyayana qofkon taarikh ahaan marki taarikheeyayan shay waqce aran oo yaab le hadii dhiidoob taarikha ka sameey jiren masalan ba unug hata marmar oo kale isticmaale yani wa kay masalan ba unugi hata dhalado masalan lukiyaab dadkndrugan bu ahaadan lukiyaab burburkiiyo dhalibiya lilay mana burburki dawlad waktigi burburaasiy dhalin dhaliya burburkiya dhaladi manay waktigi siyaad barlifidaay taarikhan kueli mana burburkiya dhaladiya lilay haye daadid oo kale oblagna wala taarikheeye jugdiya dhaladiya lilay mana waktigo jugdawin la dheegi jugdiya dhaladiya lilay haye beer gulgulay daladiya beer gulgulay mana wal kastaa mana wal aran hoob ila lanka taarihna burin kolkan taarikhi sida ayu sanadkas yani waa kay hoob reed nagnagad odayaalka nanagad baasadiya la dhali oo oh, kale baasadiya tilyaani roora tilyaani roora dal manaha walba wal aran oo oh, yaadli hoob dhiid iyo taarikh kuweelayan mana kolkan yani reesaaso kolkan wulida wulida nabiy hadda taarikh ninka dhowna hadda may buahan dhalinyar yani wa ki masalan dilay burburkia la dhali oo kaliyo yani wa ki masalan dagaalki ogaadinka la dhali oo kaliyo dagaalki intahay wala eraay mana tarik walan kolka yani manaha si alla markaas ahaaladi yaala yalanka taarifeeye mana kol sinadkaas oo rasuulka dhaladi aran winga dhiidi mana oo wilishin oran dhiinlalayaab oo may kumid haytay dad oo hakaduulen oo maka burburyawshe kacbad burburyawshe haduulen iyo ilaahay cadaab timitaan kudiji macnaha tan ilahay ayran abaabila tarmihim bixijaarati min sijilin ilahay madaafic oo shimbir kon afka kahaay luga reedena madfac kahaay oo shiid ho cadaab naar lakusheeni iyo korsho kudhiye mudoodog iyo olew dadka ciidankaas fatiliig laeaan dhimadaayan kolkan sanadkiisugaay wala layaab laaragi bes rasuulka waktigaasa dhaladi fi sanati caamil fila dhaladiya lalaydeen manaa sidtaasu caamlfiiltusubai wasumiya may caamulfiil lang eri madoodigiisa mid may lang eri wasumiya caamu wilaadatihi wilaadati nabiy nabaga dhalashadiis sanadkeeda yalka magaawe caamalfiili madoodigiisa mid yalka magaawe lima liana malika alxabasha xabashada boqorshe ya arsala diri caama wilaadati wilaadati nabiy nabo dhalashadiisa nafteed adirijesan idin adiri ilaa markasta makin diri liadmi lkacba kacbada dadumiyawsha daraadiya indiri wa kana fihi fihi fi ljeish ciidanka dhakisa may kasugnaaday filun maroodo cadiimon eedan wiin fahlaka allahu tacaala ilahay ahilaagi aljeisha ciidanki iyo hilaagi ikraaman liajli ikraamin karaamen darteed liwilaadati nabiy sala allahu alayh wasalam rasuulka dhalashadiisa karaameyaw kolka reedkaas camal fiil walaalinga dhisa sanadkaasa dhaladi kolka sanadki murudiga dhaladi alilihi wa ardacat may nuujiday annabiya sala allahu alayhi wasalam bacda umihi umi nabiy orta aadisa ko daamina nuujidi kabacd may nuujiday suwaybat laslamiya suwaybat laslamiya iya nuujidi khadimatu camihi cami nabiyi nabaga inaadis edeershay tin khadimaasina hayti edeershay oo ah abi ah uma bacda dalika xalimat sadiya xalimat sacdiya iya nuujidi ilaa an balaga cumru cumru nabiy nabag cumrisha ilaa ku deero arbaca sanawaatin afar sin ilaa ku deero yani walaadidii saasureed wulida nabiy sala allahu alayhi wasalam bimakata laka dhal yawma litnain isna casha cashar min rabi alawal caamalfili maroodigiisnasiela dhali wasumiya yani walmagacaawi caamu wilaadatihi wilaadati nabiy nabaga dhalashadii sanadkeedi lakamagaaway camal firi maroodigi sanadki lakamagaaway wadalika arrinkaas kaasana haabitun waxaasilun arrin jarto dhabew may welay liana malika alxabasha xabasho boqorsho abraha iya laraay abraha yani xabasho boqorsho marki lilay yani yamana kakooy wakta xiligaas lankaas asal she xabashi ahay kolka carabta sadiibo wal gumaysado jari xilligii hor kolka ini onayaw gumaysato rome gumaysad ini yani waa kay faris farisin gumaysada lamadaas leha kolka yamanna xiligaas yaman ma indhawta aha habasha indhawta mana diniga ndhawta habasha mana walba midowle lere unu naftaan habasha le antala diniga heshe waliba ndhawa habasha lere kolka yani habasha indhawahayti habashada kolka may gumaysadaasay inkastoo soomaalida sawsha arabaka koysi kadaleromilka barbara kakoyt caraba kakoyt wala la sheege laakin yani waki masala maxabaysana goonu kolka xabashadaas may haayena ahlu kitaab ahayn injiila haysaden kol may isla iyo isku diin haayena roman romaniyiinta oo talyaani lileeya isku diin haayen romantan carabtiyo gumaysada jarti aradan sham hata lileeya falastiin lileeya yani wakay masala urdun lileeya walaa lagagooye gobol gobol kawaali may lalaskara jaray sham lalaskaraay suri lilay kuli yani shamal iskari jir shamtaas oo dhan may gumaysadaasay rumanigaas talyaanigaas ka gumaysaday ahludin ahayn may ahayn injilahaysda kolkan yani talyaaniga iya mahan nimankan habashtan oo isku din ayan diri yaman a gumaysadayn ri yamanta lanko abraha eh oo macnaha iya gumaysada iya haysd oo usuna may kusooda ka talyaan kusoo talyan dirsari macnaha kolkan yani waa kay oo habashadaas madishe oo abraha leeraay yamay hadiray arsala huwa maligaas oo abraha leeraw hadiri caama wilaadatihi wilaadati nabiyi nabaga dhalishidi sanadkeedi hadiri jaishan ciidan iyo hadiri intay handiri ilaa makata maka ciidan handiri lima lihadmi lkacba kacbada si landudumi daraadiye oo may gartay kacbada landudumi kacbada walaa usandudumiyaay may bahaytay masiir oo uskushaanti yani ma ergay carabtun usugumaysada oo yamaanta e reer yamaanida ah oo xajin bahaayan sanadkiibaalkooka o kal xajkaan bahaya kacbadan bahaya makiyan bahaya miila xajaan ka bahaya inkaasoo sanadna caabudayan lalaga kolka ma erayhin usudabtin mar kasta ma intilaynin karoora kacbado yo wiinayan arabta wiinayan miilki ale saasa miilan hajiyaayan markaasa ma eray kacbada gamba koobantaba kacbadan kadhis emebi yani miilan bahayan guri eedan qurux badan iya yaman ka dhisi kacbatulyamanila miila guri ka dhisi kacbado mila kadhisi gurieed gura badan mila kadhisi markaasa may rabta kubacd lang milasan baha koro makan baha kor majir aramiidin aha kacba lay mafalaasana tankawaagada besiya meli markii xaaladi maraas iyo oo gureeshe maka kutabi reer maki ona safardaay marko mayn safardaay yaman an safardaay marko mayn safardaay sham an safardaay rexlata shitaay wasayfatan ilaah kolkan lang oo safaran bahay yaman bahi oo gureeshna eh iyo may la tusiyey gurugya la tusiy gurugan arkaysa ha kacbadiisinga lakabedeliye oo oh, kacbadan ota lakabedeleey haw yoona kacbad eedan eh, winaya nabilahi ibrahim dintitis wali kubaagahay eh, kacbadi nila winay oo kal inkastoo sanam nang yaalay aabudahin kolkan kacbadiina tan otan lakabedeleey ha faylater bes daman haninga oo kale inti gurigii dhahgaliya kasaxrood marki kasaxroodiya derbagi meelodan kudharoobi macnaha usooka liidaw macnaha kacbadii tan otan han kacban hayn sawtala walawlay bes marki waa kibari walin sheegi ay sada lanko kureeshe sada weeleleli mana usoo kuma sidaw kacbadiisi o kacbadaan mayta lanka bedelilay bes lanki maligi hay lanko madaa eegda ma eray hooba kacbadi o baka dumin emebu kacbadi o dhan baka dumin weerara daadi kolkun walaas weerarkan daadi saasahay kolkun wakana fihi fi ljaishi ciidanka dhahdiis maynka sugnaaday fiilun maroodo cadiimun wawiin ya kasugnaadi ad dhor dhowr maroodo oo kale lisheegay tumiya farahayana mosh saas oo kale kitaabaynkaanaga doon kuli ada dhowr maroodo ciidan oo ta maroodig tabari mid haftiis maroodig hataba bari yani waa kay saaso kolka hooga lay ciidankaas allah kadhaha dari laa dhowr e eh. fahalaka lah marki kooyen makadii meel ku aragaayen laku araga unkooyen meelin dhow unkooyen meelan adilay waadi muxasar meelo lilay hadkalankisee waadi muxasar oo culamada kusheeka culamada fukaada dhon waadilmuxasar hoo kadeer wal rooreeleri manaa meelyolkelaagi waadigaas waadimuxasar leeraw marki kooyeen mini kayaalehe shiidgenka meelndhaw mine iya kayaan kolka marki meelo kooyen ilaahay helaankadedi makadiidumadeegni wa kana fihi fi ljaishi deedanka dhexdiis may kasugnaaday fiilun maroodi kasugnaaday silkaasoo cadin win faahlaka allahu ilaahay iyo hilaagay aljaysha ciidanka iyo ilahay hilaagay marudug yani waa ka masalan ciidanka markay socdaaya iyo may lakulmayler rasuulka ogooshay cabdulmualib iyo lakulmayl markaasa geela kumagnaay geela markaasi geela dhagdaayn aragta geela sa kumagnaay geeli soo raadiyaw iyo geeli may gaaden ciidanka ha gaaden geeli ka ciidankaasa gaaden aleri lankimadaa insed abra insed ane may fadaas gelaya ciidanka hoogaada gelaya fadeer markaasa er anina kacbadi ta dhan adudumi fadahay adina gelo iyo warsadaas er markaasa mer ana rablibili wahi warab warablkacba allahu taala er mana ana gela maligan aha gela warsada er laakin kacbada ilahay ala ilahay bisacda waana sidya nagati yani kolka ilahay difaaci kacbad ilahay iskulahay beedki haay faahlaka lahu ilahay hilaagay aljaisha ciidanki hilaagi ciidanki o abraha oo dhan iyo hilaagiya lari mana kam ilahay lay manaa mekadira ilahy yani wa ka yani mekadira ilahay yani surat ba lare yani wa ka hilaaga ilahay kadiri bayra nababilatan ilahay lay tarmihim bixijaarati min sijilin fajacalahum kacasi makulin er ilahay ilahay may kuwelay fajacala welay hum qoomki kacasin bal oo maakulin laami bal ku hoob loodi nadaam langan hoobde saas oo kale iyo dal nadaam laangan hilaagi kolka ilahay saasan hilaagi faalaka allahu ilahay hilaag aljeisha hilaag lima ikraaman liajli ikraamin karaamaya dartaadi liwilaadati nabiy nabaga dhalashadiis sala allahu alayhi wasalam lakaraamaya daraadiye waarlacad may nuujiday anabiya nabag may nuujiday bacda umi umi nabiy nabag aadis oo aamine eh maki nuujidi bacdisha may nuujiday huwaybatu ibrto huwayba leraay odoomay too haysay alaslamiyatu reer aslami laglasla gabilsha khadimatu camya min nabiy nabag adeershay tin khadimaatin e ah adeershay tin khadimaatin e huwaybadan ahayti may lahaaye abulahab rasuulka adeershay lahaa marki kalkun yani huwaybada ya sheegdi abulahab ambishaarayti abulahab o siidka wahay ariki kin cabdullaahi hay malagan ne kuri waan dhaladi yar mana kuri waan dhaladi kuri ko dhali kuri kon dhaladi bes ku farxiid oo farxiiday ma eray anin koo farxiyay kuroy baa eri mana markaasa loroys waybat lislamiya faraxgi oo rasuulka dhalashadiisa suka faraxi daraade mayli sheegay asnin kasta ini cadaabkalakufadudaayo mana iskalusa gaalnimo ka dhimadi marki rasuulka bahay nabanimada sheegadi dhibaatadinjeysadaa ilah ilaahay ero usoo noolinaarunka bishaaray sayasla naaran ilahay mana naara gale abulahab iyo zawjadiis wamraatu xamalat lxada lamada yani ilaa leeryadeedi dhibka rasuulka njeesi laakin koodina rasuulka dalashadiisa ka farax farax iska faraxiya kadoomeysan lahurey maalinkaasoo isdinga abaabkola lukfudaa uma xalimatu aynuu jiday kolku markan hurey orta aadisa nuu jiday kabacd maynuu jiday suwaybatlaslami uma bacda dalika arbacd maynuu jiday xalimatu sacbiya xalimatu xalimiya nujiri xalimadaaso asacdiyatu reer sacad gabilsha lanas reer banu sacad gabilsha lanasbay arbacatu xalimatu sacdiya ay ilaa an balaga cumruhu cumru nabiyi ya nujide haytati ilaa an balaga cumruhu cumru nabiy nabog cumrisha ilaa kudeer arbaca sanawaatin afar sana kudeer nugsunta ilaa masana lay a lama sana nadihalroogi marki eedan maxdiday oo karaamo badan ka aragday yani barwaaqo ka helay markaasa maartay labadii sana naas koobdhakagoy aadisan nagdi aadi waa ah kuasati maartay unugunkan le magaalada dhib badantaa busha badantaa ani ailidooge ilaa afartin ilaa afartin iya korsasyaadoogi yani waa kay masalan bahay ilaa an balaga cumru cumru nabiyi naba cumrisha ilaa kudeero arbaca sanawaad kudeero asilatun hadi asila mataa goorme wulida huwa nabag la dhali sala allahu alayhi wasalam ema la dhali wulida nabiy sala allahu alayhi wasalam yani e, mata miya yani mata welida saasle mata goormay welida nabiy nabag la dhali sala allahu alay wasalam welida nabiy sala allahu alayh wasalam bimakata yawma alithniin athani cashar min rabic lawal cam alfil hayna welida hayna antayba welida nabag lka dhali bimakata la limaada sumiya maylanka magaawi caamu wilaadadi wilaadati nabiy nabag dhalishidiisa dadkeedi camal fil ilanka magaawi wa sumiya caamu wilaadadi camal fil لأنa ملك الحبشة arsل cma وiلaadtي جيشa ilىa مaka لhdم الكعبة وkana فيhi في الجيش فil cظيم لأجل ذalika سمya cm الوiلaadة cm الفil man ay arلct nujidah النaبy nujidi baعda umhi um النaبي arلct baعda umhi sوayبة الاسلamية ضمة xalيمة الsacdية الkلاصة wulida nabiy nabiya bimakata lakadhali amalfili sanadkii maroodog idan la dhali waarlaasnay nuujisay wanabiya tuwaybatu tuwayba alaslamiyatu babilisha slam inunasla ya nuujidi uma xalimatu sacdiya nuujidi wafaatu umihi umi nabiy nabag aadis oosashadeed iwa xalaanatihi xalaanati nabiyi nabag xanaanoyowshay wafaatu umihi umi nabiy nabag aadis ooftishidiya iwa xalaanatuhu xalaanat nabiy nabaga la xanaanayo shay lanki hanaanay marki aisdimati lanki adin hanaanayo gali tuufiyat umuhu umu nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka aadis yala oofsaday walaaluwa rasuulka nafsi saadisati sanad keliya ad kusugunyi min cumri cumri nabiy naba cumri shay sanad keliya ad kusugunyi wahiya walhaal hiya umadana yala oofsadi raajicatun hanagatay min almadina madina kunagati waqad tazaharat may basabtay wakad hmm. dahabat hiya umuhu um nabiy nabaga aadisa tabtay ila madinati yambasi liziyaarati kabri abihi abi nabiy nabag awshay kabrishaysihanboogotan ziyaara wa macaha maca umihi rasuulka aadis macaysha may bahaaday jadhu jad nabiy cabdulmutalib ahaaday wakad dufinat marki hanagatiya kalkun la oofsadi wakad dufinat hiya umuhu um nabiy nabaga aadisa la duugi bilabwaai makaanku abulera oo madina binaansha wahiya abwaba qarya yani qaryatun tuuluwaay bayna maka walmadina maki madina dhaxayd mirasa yani fahalanat may dhagaalaytay marki aadi simatihi annabiya umu ayman sodomaytowslahay umu ayman leeraay khaadimatu abihi abi nabi nabag awshey cabdillaahi ah edeeg disnahay kiting edeega musanif raximah tufiya dumumu nabiy sala allahu alayh wasalam alahobsadi rasuulka aadisa lahobsadi walaal wa rasuulkana fi sanati saadisa sanadki liya aadka suganyi min cumri cumri nabiy lama sin marki naaski lah kagooyey afar sin lahashani lama sini aadin isudoogi asan dhimasi ama inta lahobsada me walhaariya umadiisna raajacto nanagatay min almadina kunagatiya lahobsadi wakad dahabat hiya amina umuhu um nabiy nabag aadis dabta ila lmadinati ambati liajri diyaarati gabi abi abi nabiyi nabag abshe cabdllahi gabrishesiyam diyaarat wamacaha maca lumi aadam ashe mahaada amine jadu jad nabiyi nabag obooshay cabdulmudalibi shaybatu yalankasaay magaashi roole yaleraay cabdulmudalib kuniyala edersey mudalib leraay saasalanka dari kulkun edersey o iya maka kulukoy edersey cabdulmudalibka shaybatu shaybat lxamdi yaleraay shaybat lxamdi rasuulka shaybat lhamdiya kalkun cabdulmudaribta manaha mudaribka edeertay kalkun shaybat lhamdiya leeraay ooshay cabdullaahi binu cabdilmudaliba mashhuurkeyi laakin shaybat lhamdiya magaasha leeraay shayba waliari manaha obooshay rasuulka obooshay us oo madag iriyaal inkiyaalan sida afar wal iradaas oo kale inkiyaalan dhaladi shaybat waleraay shaybat lhamdi kalku marki onayo aadi samay haytay oo yani cabdulmutalib yani binu hashim oboogan oo hashim ah eh, rasuulka sala allahu alayhi wasalam obooshay hashim ah eh, iyo safar ma inkabahi shaamna safaran kabahi shaamba oo safaran kabahi yani may guursadee gabar oo reer yani waa kay masalan ba madina a guursadi ansaar ah eh. gabartii hoob aroos la gali arooskiiba kutabi shaaman sii gudubi hoob hanagdi shaamti hanagdi am yani wa kay may maabhanaga may kadhimida shama kadhimid marki kalkun yani bilaamayd ura daali donoga dhali ilahay kudr donogib oo dhali feermadin lankuargaba male safarla inbahi bilaamaydole melka guursadole isku bahi kalkun dardaarami donogun kan hadii laala donoga ilahay kasiyoob arikay in yani maki inkajareer mana odoyo meli anwakuma jari neelaso inje adeeryaalsha idije bes kolkan yani hashimki mahanagan geeriyoodi shaybagan oo cabdulmudalib lileye ya kolkan baarbaari marki naaslagooye kurinagadi ya adeershay mutalib eh mualib i hashim isdhalga adeershay mualib eh safaran bay milaseedi yani arikikin hashim eh, e unuga landhalay waan unuginsarogen eri unugiya weydiynagadi miliyaseedi aadi handidi markida an unugan ay awshay madaxtimid isahayle inwida fade ado yani wakay masalan hamaslehey hakadarti kolka unogi hakadarti kolka unogi oo daabigi saarnahay gadaalshi hasaari kolka hawedar iyo marka hagali unogi oo ma argay busaysanoo rafaasan ha aragi kolka hadii usa unogin kan e walaalkee dhali ero unogin rafaasan kolka yani wakay maerena unogin oo taas oo busaysan la ergen rid cabdulmudalib odomusaka zilerin cabdulmudalib lerin rid mudalibka edeershihalanka dari cabdlmudali mudali odoonshi srn tilay mashhuurka nagati cabdlmudalib saasalangari maayo shaybat alxamdila kolka reed yani waaki masala edershi cabdlmudalib enijari wixid waqiila mayleray khilaafa jare kana macaha maca umi nabi nabag aabis amine naasha may haaday umu ayman alijarti wahiya alati wahiya umu aymanta alati ti fadacda lanagatay birasuuli rasuulka lagodoonti ilaa maka makan lanagati sala allahu alayhi wasalam rasuulka nog yar e alis marki dhimatiti dhaadi hayti uma ayman taasi kolkan wakad dahabat hiya wakad duhib ahay wakad dufinat hiya aamina iya laduugi umuna bi eh bilabwaay makaanka ogu dheera o bijuxni lxujuni yani ti leeraayo waa khilaafkan jare hada abulani sheeg abulakaduugi wa si marki marki demb xili dembe eh oo hanagadaay gabrisha seedayahay markis winaday s naba nagd wahiya abwada qaryatun tulu qaryadaas oo bayna maka walmadina maki madina labnatiyo haati fahalanat may tagaalaysay hu anabiya nabag may xanaanaysay marki aadis dhimati umu ayman ila nijra aadis dhimati hadan umu ayman ga dhagaalayo nabati khadimatu abihi abi nabi nabag aawshay tingadega si hayti khadim adoomaytis hayti cabdillaahi awsi cabdullaahi aya lahay umuayman taas odoomaytausa leeahay koluntiya dhagaalayo nagatay koriyo nagati ilaa usa kubarbaaray rasuulka maherdhugowey umuayman oo koriyaas taas daraadiye eedan jeeladi jira rasuulka umuayman marki dem waroy odoomayto awsi lahay usalahayahay waroy yani maeri jira hiya ummi bacda ummi hiya ummi hiya umuayman ummi aaday bacda ummi aaday bacdise umuayman aha inga eri jari mana hiya ummi bacda ummi seerahay maywalay lankeer dhugowa barbaariya iya la erg manaa umaymantaas ahay id hiya umi bacda umi ari jir rasuulka eh, eedan jelada jira dhagaalay jira marki demba ilaa sodoonka uslahada jiray zayd dheeraaka dari marki demba dhadiya kubay usamat bnu zayd geesiga islaamka usamat bnu zayd dheeraay kidhatiya kubay kolka yani alsalshi xabashiya sodoonkaas oo zayd zayd bin xarisa oo marata zayd bin mohamed dheera jiri iyo yani waa kay kadari lamada doomad usilaha islahoroy iska dari usama bnubatiya kubahay xib rasul rasuulka eedin jela asilat hadi asila yani barakat lxabashiya iyo magaasha lankase umuayman kunila barakat lxabashiya iyo lankas barakat lxabashiya asilat hadi asila mataa goorme tuufiyat umhu um nabiy nabag aadisame no obsadi tuufiyat umhu sala allahu alayhi wasalam wahuwa fi saadisati min cumri cumri nabiy لماada dahaبت hiy umada ma intabt ilى madina ma intabt لزiyaرaةi gabri abihi ayna dufinat intalkudubi بالabwa man xalanat ay dhagaalayti النaبiy nabag baعda وafati umihi faxalanat umu ayman baعda umihi wa alkhulasa tufiyat um um النaبiy nabag aadisa loobsad وcmr cmr النaبiy nabag cumrishayn haal sit sanaوaati lsin jar wadufinat umuhu um nabiy nabad aabis iya la dugay bilabwaail kadugi faxalanat may xanaanaysay anabiy xanaanaysay umu ayman ye koridi khadimatu abiy abi nabiy nabag aabshekingadegasi hayt tarbiyatuhu tarbiyat nabiy sala allahu alayhi wasalam nabaga koriyow shay tarbiyayow shay wawafaatu jadi nabiy nabag obooshay laoftashadis tarbiyatuhu tarbiyat nabiy nabaga koriyow shay i wawafaatu jadi nabiy naba obooshay ooftashidiis hadin marki demb rasul marki oo awshay dimadi may dagaalayo nagday obooshay cabdulmutalib eh qaama huwa jad qaama ljaddu qaama mayngumay bitarbiyati tarbiyati nabi nabaga tarbiyayawshay yani bacda wafaati ummi umi nabi nabag aadis marki loobsaday bacdisha mayngumay jadu jadu nabiy nabag obooshay cabdulmualibe cabdulmutalib eh wakana cabdlmualib may haaday yuxib huwa cabdlmualib ini jeeri o nabiya jeeri aktara xuban jecel aktara badan min xubi xubi cabdlmualib cabdlmualib jeelandiis iyo awlaadi jeelada walku badan awlaadis cabdlmualib dan badanaay ahay tumunkuri oo kale ni tumunkuri rasuulka adeeryaal shay tumungahayo awshay hooblaka dara o awlaadas oo badan usdhabi sida us cabdulmutalib awlaada injeeli si kubadan iya injeelay mana mana cabdulmutalib may haayay lang oday eh qurayshta abiya eed lankuwinay o aadisna yaman yahayti saas daraadi rasuulka sala allahu alayhi wasalam yani tan reer yaman oo hata galankobadeen oo marki diinta daawada lakodan ahay ata markiisu degaay dadki abtiidisa reer banu najaara kadegi manaa idio kadegi kolka yani marki aslma dalibkooye hawinade habaarbaari aw shay oo hashim eh madaxnimadii islaka wareeji iyo qurayshti taasiyo ye khilaafi walsaasadi madaxnimadii yalundidi markaasa may kakaaraday utagaasanaa laabudaaye ho ana tumunkuri tumunkuri oo migil e oo ilaahay isiyoob kooshoa ah, sanamkan gooriy eh, mana tumuntukuri koosho iyo sanamkan gooriy taqaruba eh, ilahin kadhawaada sanama aabudaayen tumunti kuri ilahay guduridiis tumunti hay horto ki tumanaad may nagaday cabdullaahi abunabiy sala allahu alayh wasalam nagd cabdullaahi anagd bes kalkun yani cabdullaahigi kalkun he balankina loofi waagdaaradi bas diinga gabay diidiyo basaasahay tumunka kuri kokumide waa suuriyaaye gooriye bes cabdullaahigi hoo daladi ki tumanaad nagadi haqobadi sanameedi ansheeni bilaamayti saname gadaalshood ajuusadi kuhadalaasi ala akri yani meray waako nogi gooriyo fada bes gamun ala dhawi tumun halaad iya kufurdeeri nogi inti amadilo fadi tumun halaada dhiibe tumunki halaad yani waki masalan managan gamunki hoobla dhaw may leebaase hal gooriy cabdullahi leekbaas haddan tumunga kufurde haddan cabdullahi leekbaas tumun kale haddana saare ilaa boqol lakudeer boqol halaad lakudeer marki boqol halaad libi oo unugila kufurda markaasa kolku boqolkial adadahe unugisl kufurdi mana bes unugisla kufurdi ahay boqolkial agala dhiibi alana boqol halaad lanka didi milala kubilaawiy islamka wakoin boqol halaad didi ofulkuweli yani waki marki hafurdi bes isla marki gabralan guuri wal yar balkuhaan hadan waa ku sangeeriyoodi bu cabdullaahi ilamay xigmi melka jar xigmid melka jartmata cabdullaahi lafurdaay ilahiya may kadarey khayr kalkilah iyo dhabarshay ka jari markaas cabdullaahi laakin dhabarkii booba hagudubey inig aamino ba hangudubi maha usogta shay kooy mana markaaso ana shilaaya mana geedadna boqol halaada dhiibni geedkana waa ku isku dhimid manaha kolka xikmad ka jarti makor dham rasuulka dhabarshay ka jari rasuulka bo dhabarshay aamino ban wareegi maha safar boob ba isku dhimid cabdullaahi mana saas saas daraadiye rasuulka ma ilere sala allahu alayhi wasalam ibn dhabixayni yalere mana ibnu dabixayn lamadi la goori unugsho dabixayn mana awshi ada abdullahi gooro ma la dhigni bakolkaas neefala kufurad maayin hal gooriyo lamatargel haye awshi kale ismaaciil en ada koor nabillahi ismaaciil ada koor goori lamatargel isun elanko ilahay kufurday yani wafadaynahu bidilin caliimin tan ilahay eriy kolka ibnu dabixayn lamadi la goori unugsho la goori manaha amran ahaan amar ahaan gal gooriyo langari maayin inay nagmalan goorin laakin inu dabiixa insaaslan gari rasuulka inu dabiixan yelan kase lamadi lagooriyo lugsho kolka yani waa kay may ngumay rasuulka marki oonayo awshe dimadi o adistimati mabooshe gumgumiya dami kaama may gumay bitarbiyatihi tarbiyati nabiyi nabag dhagaalayo shay may ngumay bacda wafaati umi umi nabiy nabag aadis marki loobsadi kadib jadu jadu nabiy nabag obooshe ngumi jadkaaso cabdulmutalibi ah wa kana huwa jadka cabdulmutaliba may haaday yuxibu huwa cabdulmudalib ini jeeliye haadi hu annabiya nabigiya jeelay aktara xuban jecel aktara xuban jecel iya jeelay xubagaasoo aktara badan min xubihi xubi cabdilmudalib cabdulmudalib jeelintis ku badan liawlaadi awlaadil jeeli intaas kuria dhabi sidii onok injeelay wal injeelay eedan jeelay hawaai jari marki awlaada oo yani fadheedan golol may bua awlaad awka golol walka dheer awlaadi ifadheeda leera dadka wingo may bua awlaadi gesate fadhisiyaaya gololnima halagalaaya golol nadiifka kolka hadii on yani waka masalan edeeryaalki gololna diniya awka kufadheeda rasuulka sala allahu alayhi wasalam usamay fadheeday gololla oboyshe fadheeday libirsiisa kafadhisiyaay sisinjilay mana awlaadi kalen wal dheer awlaadi reebanga fadaaya gololi awsha unugan galaw aragaaya reeban fadaansun yani dhaafa ilaarikay mana wakana lihada sha'n cadiim fabakin bakin liman wabarah wawalaah shaacirka raay unug shana le waaha indhaafarikaysayadan jilay mana walama balaga cumru cumru nabiy nabag cumrishay sala lahu alayhi wasalam marki deeray tamaaniya sanawaatin siyeedkana deeri yamaata jadhu jad nabiyi hada nabag obooshay dhimadi bacda an kafala marki kafaal gaaday jadki hu anabiya laybes meegaho dherogni aadis markirimadaas e meega jari lijarmain hadi lamadarsantisiyeskan e wa kalku laali lambusa ka faalgaada dadki taasaan dhamaado garaabis nagda walamaa balaga cumru cumru nabi naba cumrishay marki deeray sala allahu alayhi wasalam yani thamaniya sanawaatin deeriya maata jadu jadu nabi nabug oboyshay dhimidi bacdan kafala huwa jadka marki kafaalgaaday wanabiya kafaalgaadi bacdishe sanatayni kafaalgaadi bacdishe wa bacda wafaati jadihi jadi nabi nabog obooshay oobsashidiis kabacd yakafalaasan may kafaal gaaday oo koriyo nagday huwa nabiy camu amu nabi nabag adeershay abu aalibn abu aalib ah abu aalib adeershay iya koriyo nagdi oo awshay shaqiiqu abihi cabdillah ila awshay aadi awka lahaay taarikh badanya mana culamada hada sheerka tixeeno saas oo kale majarte wa bacda wafaati jadi jadi nabiy nabog obooshay oobsashadiis bacdishe kafalamay kafaalgaaday nabiy am am nabiy nabag adeershe kafaalgaadi abu aalibin ah wa kana huwa abu aalib may haaday danlan kafaalgaadi ma fakiran fakir ahaadi oo weliba kasir alciyaali ciyaalsina badnaaye waana fakir ahay abu aalib kasaas manaha macruuf cali bin abi aalib jacfar bin abi aalib aalib bin abi yani aalibka naftis manaa abu aalib awshay su-aalo marmar liswarsadaay iyo may kumidata abu alib kan ada firmalili jad camuhu adeershiye kafaalgaas abu alibin ah abu alib kunyo magaashay may mar dhow waktigo dhow lii suaal dili abu alib magaashi cabdimanafa lera kitaab barbarisasa cabdimanafa lera وبعd وفاaت jadhi kafala cmh cm نaبي abu alib ya kafaalgaadi anabiy kafaalgaadi وakana hu abu alibka may haday fakيra fakيr ha fawasc lah ilahy an waasa weli marki nag oo rasulka kafaalgaadi risg risga abi alib abi dalib rasik waa sawe nuk iska faalgaal daraadi wakana nabiy nabag may haday sala lahu alayhi wasalam fi mudati kafaalati cami cami nabiy nabag adeershay kafaalgaadkiisa mudadeeda may haaday daanican ki ka sabraw yahaadi bimaagi ka sabraw kasama allahu ilahay angeebiyay anabiy angeebi wayasar allahu ilahay fududaayayhu annabiya nabag fududaayay wayasar allahu ilahay fududaayayhu maag law linabiyin fududaay marki awlaada adeershay awlaadis marki gurulisheena hororaaska dara ulaadi marki boobaengasmo boobanelri mana wanis ilahi ngasargaliya ku amay bes mana dadka walba booba ibomahayn mana wakana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may haaday fi muddati kafaalati ami ami nabi nabag adeersay kafaalgaadkiisa muddadeed muddadii adeersay iskafaalgaaday qaamican ki sabra ganecgaadadaw yahaad bima isha ganecgaadadaw horod guboob iyo muweelan mana lima walka ganagaadaw gasama allahu ilahay angiibiyay wanabi angibi wayasara allahu ilahay fudaayay yani wa kay masala humaaga fududaayay lah linabiy fududaay walilahi fududaayay oo yani angiibi hanasaka ganagaadaay bis saasahay tarbiyadiisan fa ilahay kolka rasuulka sagaaragahayna sala allahu alayhi wasalam dadka hakoriyeen aawma lahayna ogongahay ogong oo wilib yani ogong may leray gofka ogong ogay bin aadam hogay ogong may leray lang aawon lahay man la lah man laysa lahu abun lang an lahayngoonlen hadan aadan ahanima lahaymi lamadaba kalkun saas daraadiye walaa saasnadimaylele hadan oboogishay oo roogi hadana lamasin layl roogi geeriyo ay banu aadam kamana sheegnay ani ka koriyey ani ka tarbiyay erne daraadiye rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam adabanii rabbi faaxsana taadiibi yeri rabiga iya yadbi waan aadaatay nugudahay yani maylere yani aladabu cala alaabaai aadaabta may lakufaday aawta ah, lakufaday ini wlaadi barbaariya kol unag hoob badana ogoon ah, aawnan ah, lahayn aanan lahayn bulshada islaheris badi lamadin kadhawaaya busan haysan unagaas tarbiya laagaan badinyi mana ini tarbiyan lahayne tacliiman lahaane unag mil miilosa surmaayo saasaan badin masalan yani adhowti isku ko isku fay lahaado fikir waagado na isku dhii kor ko isku halaawo isku dhii kor toob aaw ilan aha tarbiyaasdin lahayn binaamsurun iyo garaam aruri iyo dhibaatadaas adowti walhung naqdosudhiko laakin rasuulka sala allahu alayhi wasalam ilahiya darbaari ilahay khayr khalqilah ilahay badoorshay hay bes kolka yani mambahan goskal tarbiyadis mambahan tacliimna mambahan mana ilahay isku tacliimadi gulongna maqoradaan walna maakrisadaan saasatan lug qoom kasta luuqadi o kala hadlaayo macna wakana nabiyu nabag may haaday sala allahu alay wasalam fi muddati kafalati axmikaani an bima kasamahu llah wayasarahu llah asila hadi tam asilatuntisoal man ay dama huwa mankan gumi bitarbiyati tarbiyati nabiyin gumi bacda wafati umihi dama bitarbiyatihi jadhu cabdlmutalib mata tufiya jadhu oboshe na ofsadi tufiya jadho obosheya na ofsadi bacda thamani sanawaatin ahsiyesen bacdige ya na ofsadi man ay kafaal bacda wafati jadihi kafalahu bacda wafati jadihi camhu abu alib kayfa kana xaamilhu xaalhu xaal nabiy nabag haalidesa haali mudata kafaalati ami ami nabiy nabag adeershay kafaalgaadkiis mudadeed law linabiy kafaalgaadi xaalshaysa haali wakana nabiyu fi mudati sala lahu alay slam fi mudati kafaalati amihi daanican yahaali alkhulaasa kaba may barbaariyay hu nabiya nabag may barbaariyay bacda umihi umi nabiy bad saasay bacda umi umi nabi nabagaadis bacdika may barbaariyay jadu jadu nabi nabag obooshay cabdulmualibi ah watufiya jadu jadu nabi nabag obooshay noobsadi wacumru cumru ljadi obo maya wacumru cumru nabiyi nabag cumrishayn haal tamaaniya sanawaad siyasin inuga jar ah, rasulka jar iyo obooshay noobsadi fakafala may kafaalgaaday wanabiya ah. amu amu nabiyi nabag adeerji abu daalibin a racyuhu racyu nabiy nabag daajiyowshay alanama irinray wasafratuhu safrat nabiy nabada safarow shay alula hore ila shami safar kana nabiy sala lahu alayh wasalam ilahi rasulki may hadi fi sigari sigari nabiy nabag yaraantis may hadi yarcaa nabag ini daajaw alganama irin daajaw liahli maka ahli maka irin daajaw biujratin ijaariya ka daajay yaishu nabiy kunoolda minha min alujra walama balaa nabiy marki deeray ataasicata sanadki sagaal min cumri umri nabi nabag umrishi sagaal deeriya saafara nabi nagu safari ila shami shamiya safari maa ami ami nabi nabag adeershay maca abi dalibin ah bitijaaratin ganacsiyada safari walama qaruba nabiy nabag markin dhawaaday min busra magaalo busra dheeraw markin dhawaad ya ra raayigu nasaare be aragi huwa nabiy aragi buxayra buxayre leeraay faakbara huwa buxayrigi khabari ama ama nabi nabag abri banahu ana nabiya ba sayakun huwa nabag haado doono aakir anbiyaai ambiyada nabag indamboy haado doon waطalaba huwa raahibka may kubalbaday minhu min alcami an yarjic alcamu adeerkini lanagada bihi bilibni unogon lanagada awfan obsoo calayhi ala ibni unogo lang obsadaw min aduwin odow lang obsadaw odowgaasoo yatarakabu huwa odowga sugaayey huwa nabiya nabag sugaayey yahuude inka obsadaw mana wakad istadala huwa raahibki may daliilsaday calaa nubuwatihi nubuwati nabi nabanimadiis may daliilsaday bicalaamaatihi calaamaati nabi nabag calaamaatn daliilsadi alati calaamaatkaas oo fi kutubi ahlilkitaab ahlukitaab kitaabyaalsha kusugnaatay racyuhu racyu nabiy nabag daadiyaw shay alganama irin daadi wa safratu safrat nabiy nabag safaraw shay safradaasoo lagulaa hore ilaa shaamin safar kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul may haday fi sigarihi sikal nabi nabag yaraantis may ahaday yarca huwa nabag ini daaja alganam ilinga daajaay ay daajaay li ahli maka maka ilinga rahay ilan ogon ahay walmahaysan ahlu maka ilinga daajaay biujratin ijaariyanka daajayaay hujradaas oo yacidu nabiy nooladaw mina min alhujra meesadaas oo lasiyaw ilinkaas daajiya ujrakasiyaaka noolada eh, el rasulka yaray masalam ma min nabiyin ilaa yarca alganam naba majar ilaa ilinga daaji len rasulka sala allahu alay wasalam maynaka koytayka sidaas maalintoo rasuulka saasla jira iyo bilaabi wal saasiha guridaayo kalku reeg markaasa mere giraabka kan oonayo kan midooga nin gudaha giraab midooga markaasa rasuul alla ma giraab shalka saas ma irin jaraha al jartay lidi ha naba ma jaro ilaa irin hadaaji anin irin hadaaji jariyer man biqaraadiba iyo keer maka biqaraadiba yani liali makan suwanta yah kadaaja irin kadaaji ay keraayo tarbiyu manaa irin kadaajiyo shay may buwa dhagaalo lakabarade may wala irinka may bu ahaa asgar lxaywaan xaywaanka oo maashid leraw oo la dhagalaw kankiyaro kolka lanka irin booba daadi irin ara yani dhagaalaha ka barade xaywaankaas dhib badan geedka hoosi soo gala kubi shiido dhibaato kafaad yani kolkan dhagaalaha ka baradaas hadhow tireed yani taaso masalan irin jartay yani badan dadka irin jartay oo magaalada galaaya hirnimo lay kakooyana iyo askarnimo lay kakooyana han yani badana taas lambo taarikheed nagmagad masalan inta kukoyt aw dhalinyarta malfadaw aawteed iyo magaalada sagale inta kukoyt hoobati kukoylsalkakareen irin hadaajijiren heli hadaajijiren marka den magaalada hoob koyen saasu oora faadayen wala kasbadaayen bis marka den reed awlaadaas lemay aragahayan yo sadaskueno ladinila aragahayan aawka meel kukoy makordhaba kolka reed yani saasu kolka lanka irinka hadaajiyaay dhagaalaha darade hadhowti wala kasbade wala gobsade mana an gobsade waadade iyo nagde kolka reesaas dagaalad ilan may werinkaas ooba maamul hadhowti maamulka dadkana kin fududaade saas daraadi ambiyada ilaahay kawta may habaraden idinkaas daajiyawshay marki damben halqadan balambibi nabalankuweli mana maamulsha saas barade xigmika jarti kulli wakana nabiyu sala allahu alayhi wasalam kana nabiyuna o may haaday fi sikari sikari nabiy yarca nabiy nabag ini daajiyo alkanam idin daajiyo liahli maka maka helkooda idin daajiyo biijratin anka daajiyahay beesa yaisho nabiyu noolada minha min alujra walama balaa nabiy nabog marki deeray ataasicata iyo adaninyam hoos maylia wamila maylaa athaniyata cashara tuma ilam tuma ilam marki cumrishay deeri min cumri umri nabiy deeri yasafar nabiy nabog safari ila shami sham shamiyan safari maca cami ami nabiy nabag adeershay safari abi aalibin ah bitijaaratin ganacsi safari carabta shaamiyo yaman yan safar sadaaya meelan safar inuguna sisun jeeli awlaadidis wadne kan awedi man arinkamakutaa lankan arinkanalishamakutabaar wadadi laanka aaminahay malahay masiisa barbaaryaay injilay walama qaruba huwa nabag marki dhawaaday min busra busr marki dhawaaday busra may kayaali xuduud sham xijaaz iyo sham suntiyo kayaali basra mee basradi ciraa kayaali mee busra baado godonka tan may kayaali xuduud sham kayaali xijaaz iyo sham meelo isku galsho ayin walama qaruba huwa nabo markin dhawaaday min busra magaalo busro lera dhawaad ya ra-aa ma argay anabiya nabig oo kuriye ya araahibu lanko isku cibaadaysadaw raahib ya arg magaashay buxayraa buxayr leraay fa akbara huwa raahibki kabri kalku raahibka may kuwa calaamaad oo may jarta kutubtiyo kiyaan lanko sule e nabigo sule bahadoon oo kale tilmaan leh kalkun tilmaanti iyo onogunga iska aragi lan cilmo bilaawnyogda yani saaso cilmin bilaawna cilmigiisa may tusiyey fahy ini unugun kan calaamadi hakubati markaasa sheegi faakbara raahib raahibki abaray camahu raahibka hataa may bu ahaa may ka jari jaray min khalwaada samaysaday miila ka jari jara lankalmaandigaw marki unugun aragi tilmaantimi aragi miiliha kutabi kahorseed markaasaan abri dadkiya martagaadi insheegi unugun kan inug yaarla nab nabi nagu doon mana faakbara huwa raahibki abray camahu ama nabiyan abari bianahu ana nabiya nabag oo welidkanug markaasi jaro oo markaas unuga bianahu ana nabiya ba sayakunu huwa nabag haado doono aakhir alambiyaa ambiyada nabag indonboy haado doono wadaraba huwa raahibki may ku dalbaday minhu min camihi adeersay may dalbaday an yarjic alcamu adeerka ini la nagado bi bilibni unug oo nabag nagad unug untuku nagari mana shaman yahuudi meelo degan dhibaato calaamadan saaragaaya dilaayan untuku nagay walan kudalbad haylima ofan lijli ofin obsa darteed oo oh. alayhi ala ibni inaglang obsada ay lanku obsade eh. min caduwin odowsha lanku obsada odowgaasoo yataraqab huwa odowka sugaw anabiya sugaw wargaba yahuuda oo kala wargaba suga ay dhibin jeesina naged wakad istadala seka ogaadi raahibka wakad istadala raahibu raahibkiiyo daliilsidi wakad istadala raahibu raahibkiiyo daliilsidi calaa nubuwatihi nubuwati nabiyi nabag nabanimadiisa daliilsidi bicalaamaatihi calaamaati nabiyi nabag calaamaadkn daliilsidi alati calaamaadkaas oo fi kutubi ahli lkitaab ahlu kitaab kitaabyaal sukyaali asilatun hadi asila limaada kana nabiy nabag yashtail kumashgulay fi sigarihi kana fi sigarihi yarc ganam mata saafara ila sham walama balaga taasicata min cumrihi saafara ila sham maca man safara safra maca camihi abi alibin man ra'aahu fi safratihi lula ra'aahu araahibu buxayra maada abara amahu maada akbara araahibu raahibka man kabri camahu man kabri faakbara araahibu camahu bianahu sayakunu akir alambiya limaada istadala raahibu raahib may daliilsidi calaa nubuwati istadala raahibu calaa nubuwati bicalaamaatihi clamaat النabiy alati calaamaatkaas oo fi kutubiha kitaab alkhulaasa wakana الnabiy sala الlahu alayه wasalam kana nabiy nabag may haadi fi sikari sikari nabiy nabag yaraasis may haadi yarca nabiy nabag ini daajiya alganama idin daajiya liali maka ahli maka idin daajiya wasafara nabiy nabag safari ila shami an safari maca miami nabiy nabag adershay maca shay wahuwa camkana ibnuti yani walhaal huwa camka walhaal huwa nabagana ibnu tiscin sagaal nagooday aw ibnu halaata casharata tumisadoo nagooday wara araahibu lanko raahide wahuwa nabiya nabag aragi buxayrale raay wacarafa huwa raahibki kasi fihi fi nabi nabag dakisa kakasi calaamaatin nubuwa nabanimadi calaamiyaalshe iya kakasi waay wallahu aclam